اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد wacalaa aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowm iddiin eh, waxaan ku jirnay eh, tacriifkii xukunka sharciga ayaan bilaabaynay markuu ka soo hadlay uu soo tacriifiyey usuululfiqhiga laba ictibaar isagoo eegaya eh, mar biictibaari mufradayh oo waa macnaha markaa idaafiga ah oo mid kasta goonidiisa loo tacriifiyo marna waxa uu soo tacriifiyey biictibaari laqabihi ama inuu kownahu laqaban inuu laqab u yahay magacan cilmigan gaarka ee usuulu fiqiga laydha mar labada mufrad baa goonigooni loo tacriifinaya marna isagoo isku jira oo usuululfiqhi laqaba oo laqab u ah magacani cilmigani magac u ah ayuu tacriifiyey tacriifkaasaa inoogu dambeeyey huwa adilat اlfiqhi alijmaaliya saasuu soo adilada fiqigaee guud weeyaan ee ijmaaliga ah tafsiiliga maaha nax kullu amrin yaqtadii alwujuub tusaalahaasuu ina soo siiyey amar kastaa muxuu keenaa wujuub haddaad amar gaara kuma socdo waa amar oo dhan amarkaasi salaadaa ku tacalluqo soonkaa ku tacalluqo sekadaa ku tacalluqo cibaadaadka kalea ku tacalluqo amar kasta amar gaara uma socdo waayo eh, usuul baxhigiisu maaha adilada farciga ee gaarka ah mutacaliqiisu waa caame khaas maaha marka tacriifkaas aynu ugu dambeeyey idan waxaan bilaabaynay markuu fiqiga soo tacriifiyey tacriifkii fiqiga uu ku tacriifiyey wuxuu ahaa tacriifkiisan maaha waa ti tacriif kale aan qornay tacriifkaasi oo ahaa alcilmu bialaxkaami asharciyati soo saas maynaan soo in cilmi loo yeesho axkaamta sharcigaa axkaamtu xukunku waa shay shay loo nisbeeyo shay shay loo tiiriya xukun laydha xagga luuqadda mancinna waa la ydhahdaa mancin waa kii ninkii shaacirkii ahaa banii xaniifa taxkumuu sufahaa'akum macnaa axkimuu sufahaa'akum ay imnacuu u diida oo ka manciya weeyaan safaha ay la imanayaan innii akhaafu calaykumu an aqdaba banii xaniifa taxkumuu axkimuu sufahaa'akum buui sufahadiinna joojiya waa mancin weeyaan xukunka xagga luuqada waataan idhi waxaa la dhahdaa shay shay loo isnaadiyo nisbatu amrin liamrin marka xukunka mid waxaa jira luuqawiya mid waxaa jira tajriibiya mid waxaa jira wadciya kuwa lagama hadlayo oo tusaale ahaan xukunka tajribada lagu gaadho maxaa ka mida in la idhaahdo dawooyinka qaarkood waa musahila waa xukun soo minahay waa xukun lakin xukun sharciya mise waa xukun tajriibiya waa tajriibi wey kuwo xisiyaa jira xukunka xukun xisi laydha oo waa kuwa dhada annaaru muxriqa iminka ixraaqa iyo gubitaanka ayaad u tiirisay hageed u isnaadisay naarta laakiin ma sharcigan ka faa'iidaysanay mise waa arin markaa xisiya waa xisi waa la dareemaya dee kuwa lagama hadlayo xukunkani waa xukunka sharcigaa ah wey xukunka sharcigaah idan xukunkan waxaa laga faa'iidaystay sharciga xukunka sharciga markaa fiqiga tacriifkiisuu ku jira idan xukunka sharcigii waa maxay waa in imankan lagu tacriifiyo marka halkan tacriifkan wuxuu ku sheegayaa xukunka sharciga xaqiiqatulxukmi xukunkaasi waa xukunkee alxukmu sharci idin fiqiga wuxuu ahaa inaad aqoon u yeelato axkaamta sharciga ee camaliga idan axkaamtii waa maxay baa meesha imanaysa waa axkaamtii marka halkan wuxuu ku tacriifinaya xaqiiqatulxukmi xukunka xaqiiqadiisa iyo wa aqsaamuhu iyo qaybihiisa xukunka xaqiiqadiisa muxuu ugala jeedaa tariifkiisa de idan xaqiiqada shayga waa tacriifkeeda oo waxa dhaa tacriifku shayga xaqiiqadiisuu sheegaa marka marka la dhaa xaqiiqatulxukmi xukunka tacriifkiisa wey xukunku waa maxay sharcigii iyo waa aqsaamuhu qaybihiisa yanqasimu alxukmu xukunku wuxuu u qaybsamaa alsharciyu waxaa ku baxay axkaamtii kale sharcigiihi ilaa qismayni laba qaybood takliifiyun xukun takliifiya oo la dhahdo alaxkaamu takliifiya alaxkaamu sharciyana waa la dhahdo inkastoo ay ka fiican tahay in la dhahdo alaxkaamu takliifiya waayo alaxkaam sharciya haddii la dhaahdo way soo wadagelayaan kii wadciga ahaa iyo kii takliifiga ahaa aduu calaayi xaal labada cibaaraba waa sax alaxkaamu takliifiya iyo alaxkaamu sharciya marka laba qaybood buu kala baxaa takliifiyun wa wadciyun xukun takliifiya iyo xukun wadciya ayay axkaamta sharcigu u kala baxaysa oo axkaamu sharci marka laydhaa waa si guud wey kii takliifiga ah iyo kii wadciga ahaa labaduba way soo hoosgalayaan laakiin marka ladhahda alaxkaamu takliifiya wadcigii wuu ku baxaya weligaa wuu ka saaray sheekhu wadciga wadciga mar gaaruu inoo iman doonaa isagoo tacriifkiisi iyo aqsaamtiisoo wada socda idan xukunka takliifiga ah unbuu ku gaar yeelaya ee u kala bixi doono waajib iyo xaraam iyo manduub iyo makruuh iyo ibaaxa shantaas uu qaybin doona marka waa takliifiyo adaa lagugu kalifay laakiin kuwa kale waa wadci baa la dhahdaa oo iyaga waxa weyaan calaamaad iyo shuruud sharcigu uu dhiga weeyaan oo markaad shuruudda iyo calaamaadka iyo waxa aad soo gasho ayuu xukunku ku qabanayaa laakiin adiga laguguma kalifin wuu inoo soo socda oo waa sababti iyo maanic iyo shardiga iyo kuwii weeyaan ruqsadii iyo casiimadii laakiin kuwan waa kuwii takliifiga ah sheekhu wuxu wuxuu u qaybsamaa axkaamtu laba qaybood mid takliifiya iyo mid wadciya labadaas wuu u kala saaray tacriifu alxukm altakliifi ka takliifiga tacriifkiisuu ku bilaabay tacriifu alxukmi altakliifi haddii laakiin tacriifu alxukmi alsharci maxaa soo galayabaan nidhi kii wadciga ahaa ayaa ku jiraya laakiin kani waa kii takliifiga ahaa tacriifu alxukmi altakliifi haddaad xukmu sharci tiradana de laa maanic idan wadcigu wuxuu ku jiraa un axkaamtuu ku jira welidaa usuuliyiinta qaarkood waxay dhahdeen un tacriifu alxukmi sharci saasay dhahdeen oo uma kala saaraanba takliifi iyo wadci dabadeed markay tacriifinayaanna hadda halkan wadciga uu ka tegey way ku soo daraan iyagu oo isagu wuxuu ina odhan doonaa khidaabu sharci almutacaliqu biafcaali almukalafiina biliqtidaa aw bes uu ka hadhay qaarkood maxay ku daraan markaa awilwaiway iswada raaiyaan kolka horena takliifi kama cabiraan maxay ka cabiraan axkaamu sharci labaduba waa sax sheekhuna takliifigiinbuu gooni inoogu sheego wadcigii wuu dambaysiiyey tacriifkiisiiyo noocyadiisiiba marka halkaasay ku iman doonaa idankani waa kii takliifiga ah tacriifu lxukmi takliifi xukunka takliifigaa tacriifkiisa waxayna yidhahdeen waa idaafatu shay ilaa sababihi shayga oo loo idaafeeyo sababtiisa waayo takliifku sababtiisu waa maxay waa xukunka oo markuu xukunkii yimaado ee waxaa qaba lagu yidhaahdo ama waxaa ka teg lagu yidhaahdo ayaa maxay takliif loo bixiyey <laughs> waayo <coughs> takliifku sidiisaba waxa weeyaan qofka oo lagu kalifo bimaa fiihi kulfatun wax kulfa ay ku jirto inkastoo laleeyahay eh, sharciga iyo eh, awaamirta uu ina siinayo iyo waxa uu inaga reebayo kulfiya mashaqo maleh oo ilahay baa subxaana wa tacaala inoo fudaydiyey laakiin waxaa loola jeedaa uun macnaha ilzaamka iyo kahashada naftu ay kahanayso unbaa takliif laga cabiraya laakiin wax mashaqo ah oo naftu ay aad u dhibaya laynaguma takliifin diinteeno dhan baaba yusriyaba oo markaa waxa weyaan sahal ah tacriif اlxukm الtakliifiyi tacriifkiisu marka waa sidan huwa xukunka takliifiga tacriifkiisu khidaab الsharci waa khidaab الsharci waa sharciga khidaabkiisa iyo hadalkiisa khitaabka waan sheegaynaa macnaha loola jeedo huwa xukunka takliifigii khidaabu sharci waa harciga khidaabkiisa harciga khidaabkiisa w khitaabka waa maxay khitaabka on sheegi doona inuu yahay hadalka oo loo wajiho oo loo jeediyo qofka lala hadlayo mina sida ahayn ah. khaaabtu fulanan mukhaaabata ay wajahtu lkhidaaba ilayh hadalkiibaan isaga u jeediyey sooma waxaa qaad waxaa qaba waa khitaab ah. marka sharcigu hadalka uu inala hadlayo khitaabu sharci eh, qaarkood waxay ka cabiraan khitaabullaahi qaarkood waxay ka cabiraan kalaamullaahi intuba way jirtaa lakiin waxaa la dhahdaa waxaa ka eh, daqiiqsan khidaabu sharci oo male baa la dhahda wax intiqaada sababtoo ah khidaabullaahi haddii la idhaahdo dee waa qur-aankii soo maha khitaabka ilahay muna qur-aanka ahayn waa qur-aankii wey idan waxaa ku baxaya bay khidaabu sunna khidaabullaahi maaha sunna eh kalaamullaahi baa sunnada mise waa kalaamu rasuul calayhi salaam kalaamkii rasuulka weeyaan laakiin wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa laakiin eh, xaqiiq ahaan khiaabka ilaahay waa qur'aanka un marka waxa ku baxaya ba hadii khitaabulahi la idhaahdo sunnadii eh, iyo ijmaacii iyo qiyaaskii waana harci harciga ma qur-aanku keliya laga faa'idaystaa mise sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaaskiina way ku jiraan diintiiba way ku jiraan de waana sharci intaba marka si liyashmala bay idhaahdeen si shaamil uu noqdo oo uu tacriifku naqdi uga marhnaado waa inaan idhahna ba khiaabu sharci laakiin khitaabullahi haddii la dhaa lafteeda wax naqdiyo male naqdiga iyo wajaheen waa laga jawaabay haddii la dhaa waxa ku baxaya meesha ee ka tegaya oo aan ku jiraynin waananta la dhahdo tacriifka waa inuu noqdo shaamil afraaddiisa oo dhan waa inuu wada koobsado oo aanay cidna dibadda ka joogin afraadda o dhan waa inuu soo xirayo tacriifka kusoo wada xoraysmaan haddii kale waxaa la odhanayaa jaamic iyo maanic maaha waa ta la dhaa ilan tacaariifta saa lagu naqdiya calaa ayi xaal waxa la leeyahay rasuulka khitaabkiisu oo sunnada ihi waa waxyi hadalkii ilaahay oo markaa wax weyn sida qur'aanka ma aha laakiin waa waxyi oo waxa weeyaan waxyi ilaahay buu ku yimid wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa idan khitaabkii sunnadu maanu gelin markaa khitaabullaahi wuu galay maxaa hadhay markaa ijmaacii iyo iyo qiyaaskii ijmaac iyo qiyaaskana waxaa la yidhi ijmaac iyo qiyaasku daatadooda kuma tusaan laakiin daliil bay ictimaadsan yihiin waata sidaa usuulu fiqigaad ku aragteen ijmaacu daliil buu haystaa ee bimujaradihi uma aha deliil deliil buu istinaadsan yahay bay dhahdeen uu ku tiirsan yahay qiyaaskuna waa sidoo kale oo qiyaasku muxuu haystaa de waa asalka oo marka laba shay layskaga qiyaas qaadan doono saan arki doono asalkiina waa inuu deliil haysta soo uu ku yimide faracuna waa kii looga qiyaas qaadanayey idan ma bilaa deliil baad indilaaqaysaa mise deliil baad ka indilaaqaysaa deliil baad ka indilaaqaysaa deliilkaasina marka ama kitaabuu noqonaya ama sunnuu noqonaya idan arrintu maxay wada biyo shubanaysaa un khiaabullah markaa wax naqdiya male laakiin khidaabu sharci haddii la dhahdana waaba shaamil oo wixii o baa soo wada hoos galaya khidaabu sharci sharciga khidaabkiisa almutacalliqu waa sifatun lilkhiaab khidaabkii almutacalliqu la xidhiidhay ee irtibaadka iyo silada la biafcaali lmukalafiina dadka la kalifay afcaashooda ficiladooda halkaana waxaa ka fiican baa layidhi in laga cabiro biafcaali اlmukalafiina bificli اlmukalaf insaa la dhahdaa sax bificli اlmukalaf waayo naqdi baa ku yimide mukalafiinta sababtoo ah waxaa haddii mukalafiin la ydhaahdo waxaa ku baxaya bay dhahdeen khusuusiyaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka waxaa jira axkaam khidaab ah oo khidaabu sharciya oo ku tacalluqda ficilka rasuulka keligii waa khusuusiyaadkii Ah, haalisatan laka min duuni lmuminiina waxyaalo badanoo rasuulka khaas ku yihi ma jiraan de waa mayna khitaab sharci waa khitaab sharciya mayna ku tacalluqin ficlilmukalaf keliya oo rasuulka calayhi salaam dadka kalena lama wadaagayaan idan si arintaas ay u hoos gasho waxaa ka wanaagsan ba la yidhi inta mukalafiin la <laughs> odhan in la idhaa <coughs> mukalaf idan markaa mukalaf kasta halkaasuu soo galaya biafcaali اlmukalafiina waxaa inoo hadhay khitaabka waan dib baan ugu noqon doonaa almutacaliqu mutacaliq waa maxay tacalluq waa irtibaaط waa xidhiidh ulajeeddada laga leeyahayna wax kale maaha bayaanu xaalihi ficilkani sharcigan yimiday khitaabkan sharcigiihi wuxuu caddaynayaa mukalafkan ficilkiisa ma waajibbaa ma xaraamba ma makruuhba ma sunna waa sidaa weeye Ah, marka tacaluq waa irtibaad ulajeedada laga leeyahna waa maxay baan idhi bayaanu xaalihi inuu xaaladiisa caddeeyo inuu xaalkiisa caddeeyo khidaabu sharci sharciga khidaabkiisa waa kitaabkii sunnadii ijmaacii qiyaaskii almutacalliqu ee la xidhiidhay caddaynaysay biafcaali lmukalafiina afcaasha mukalafiinta xaaladiisa bayaaminaysay biliqtidaa iqtidaa waxa weeyaan dalab iqtiduhu xagga sharciga waa dalab jaara majruurkuna wuxuu ku tacalluqayaa mutacalliqda almutacalliqu biafcaali lmukalafiina mukalafiinta afcaasheeda ayay ku tacalluqday ayuu khitaabkii ku tacalluqay biliqtidaa ugu tacalluqay dalab dalab ahaan bimacnaa wuu dalbay oo wuu dalbayaa aw itakyiir ama dooransiin oo qaabka ugu tacalluqaya waa qaabkee biliqtidaa aw itakyiir waa labadaa un de ma aha un macnaa waxa weeyaan inuu ka sheekeeyo un oo haddii markaa waxayn khidaabka sharciga sow khidaab sharci yahi ma jiro oo ku tacalluqa afcaasha mukalafiinta laakiin caddaynaya uun inuu in la abuuray sida qur-aanka aayaadka ku imanaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo abuuray fii axsani taqwiim oo kale ikhtidaabaa ku jira ma dalabbaa ku jira waa khidaab waana sharci afcaashii mukalafkana wuu ka hadlaya oo wuu bayaaminaya oo in si wanaagsan lagu abuuray oo marka waxa weeyaan lagu wanaajiyey laakiin ma dalab baa ku jira wax laga dalbaya may ku jirtaa marka kani waa dalab khaas weeyaan marka bil waa qayd tacaluqay qaydaysaa bay dhahdeen tacaluqaasi wuxuu ugu tacaluqayaa biliqtidaa'i dalab oo ficilkan waa lagaa dalbaya oo samee baa lagu leeyahay awi takhyiir ama waa lagu dooransiinaya oo waxaa lagu leeyahay haddaad doonto samee haddaad doonto ha sameey marka biliqtidaa waxa soo galaya axkaamtii sharciga waajibkii buu soo galaya xaaraamtiina way soo galaysaa manduubkiina wuu soo galaya ama mustaxabkii makruuhiina wuu soo galaya imisaa soo gashay marka afar maxaa ka baxaya un ibaaxadii takhyiirka soo galaysa sidee bay intaniba dalab ku noqdeen idan iqtiduhu waa dalabe xaaraantu waa dalab oo sameeya layni leeyahay dalabu tarki ka la dalbaya ka la dalbaya makruuhana maxaa la dalbaya isagana ka labadaa ka la dalbaya mubaax waajibka iyo mustaxabkana maxaa la dalbaya ficilkooda la dalbaya afartii minasaa ku dhanne ibaaxadana waa takhyiir iyadu waa lagu dooransinaya haddaad doonto samee haddaad doonto kati macnaha samaynteediiyo iyo samaynla'aanteedu wax markaa waxa weeyaan samaynteedana ajri kuma lihid laakiin waa marka daatadeeda laga hadlayo ama dad ulajeedo kale ka leedahay oo wanaaga taasi waa gaar marka daatadeeda laga hadlayo ajri kuma lihin marka waxa weyaan samaynteeda iyo ka tegideeda tobanaba marka waa takhiir adaa lagu dooransiiyey marka tacriifku waa intaas weyaan khidaabu sharci sharciga khidaabkiisa waana taa nidhi waa qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaac iyo qiyaaska intuu <laughs> way soo gelayaan <coughs> almutacaliqu ee la xidhiidhay tacaluquna waa irtibaad ulajeedaduna xaaladu cadaynaya biafcaali اlmukalafiin waana taan idhi bificli mukalaf ayaa fiican si khusuusiyaadkii rasuulku ay u soo galaan biliqtidaa ugu tacalluqa dalabnimo oo ficilka waa la dalbayaa aw itakhyiir ama waa lagu dooransiinaya iqtidaha waxay noo sheegi doonaa musanifka noo caddayn doonaa markuu galo waajibka intaanuu tacriifinin ka hor in axkaamta sharciga oo dhani biliqtidaa aw itakyiirka ay soo galayso axkaamtii takliifiga ahayd ee shanta ahayd waxaan ka ahayn wadcigii wadciga wuu dambaysiiyey oo awil wadci hadduu odhan lahaa marka hore odhan lahaa alxukmu sharci iyo tacriifkiisa ee xukmu takliifi keliya ayuu halkan ku tacriifinaya intaynaan gelin markaa wejhulxasriga oo ah inay axkaamtii shanta ahayd halkan soo hoos gasho waxaan ka yaro horraysiinaynaa dhowr arrimood oo ah khidaabka iyo umuurta waxoogaa ku tacalluqa khidaabku waa hadalka oo loo wajaho baa la dhahdaa qofkani mukhaadab gudihiigae lala hadlaayo oo hadalka xaggiisa loo wajaho ayaa khidaab laydhaha marka waa ficaal waana master oo waa tawjiihu lkalaam ila mukhaaab hadalka oo loo wajaho qofka mukhaaabka calaa dariiqati ahlisunna waljamaaca wax arintaasi ishkaalahoo ku jiraa ma jiro laakiin qolyihii odhan jiray say dalabada caqiidada soo dhigtay garanayaan odhan jiray kalaamka ilaahay waa qadiim nafsaaniya oo markaa waxa weyaan xaadina ma noqon karo ciddii lahayd khitaabku sidee buu u noqon karaa kalaamka nafsaanigii sideebuu u noqon karaabaa layidhi khidaab loo wajaho qofka lala hadlaayo sababtoo ah khidaabku waa inuu ugu wajahnaada qof lala hadlaya soo ma dabadeedna waa inuu maqlaa ama isagu toosa u maqlo ama biwaasida ciddii loo soo waxyooday ha u sheegte waa in khidaabkii la maqlaa idan khidaab lama odhanayo hadduu qadiim asaliyow yahay ilaa inaad tidhaahdaan bay yidhaahdeen mafcuulkanna la khidaabtamayaana waa qadiim isaguna sidoo kale labaduba marka waa laba arrimooda kala daran wey mana odhanaya oo kuwii e, falaasifada ku gaalaysiin jiray markay qidamulcaalamka yidhahdeen waa kufaar batiye idan maxay odhanayaan e, waxay yidhaahdeen markaa calaa dariiqati ahlisunna laa ishkaala fiihi baan sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisu e, asalka hadalku waa asaliyun qadiim ah laakiin afraaddiisa waa maxay waa xadi axaadiisu ah xaadi wey oo ilaahay subxaana watacaala nebiyulaahi aadam waxyigii ku soo dejiyey iyo kii nebiyulaahi maxamed uu ku soo dejiyey mahalmar bay wada dhaceen mise way kala dambeeyeen caqligaa lagu garanaya inay kala dambeeyeen wakadaa kalaamuhu ilaahay subxaana watacaala uu odhan doono yowma alqiyaama iqsawuu fiiha walaa tukalimuun wahaakada marka afraadu waa xaadi laakiin asalku waa maxay waa qadiim idan laa ishkaala khitaabka markaa ilaahay inuu yahay marka waxwyn kalaam afraaddiisu ay xaadi tahay laakiin qolyihii odhanayay waa qadiim iyagu waxay idhaahdeen iyagoo arrintaa ka cararaya khitaabku waa ficaal bay yidhaahdeen ficaalkuna maadaamuu master yahay oo yahay tawjiih اlkalaam ila اlmukhaaab ulijeedada waxa weyan min idlaaq اlmaster wa iraadati ismi mafcuul waa masterkii oo la idlaaqay ulijeedada loo jeedana waa ismi mafcuul waa majaas mursala yidhahdeen marka waxaan u bay dhahdeen kalaamka laftiisaan u bay dhahdeen kalaamka laftiisa ayaa loo jeeda laakiin kalaamka laftiisa haddii ladhado xataa taas waa sax in ladhao kalaamka laftiisa mukhaaabkan aayadda lafteeda lagu khidaabtamayo weeyaan ee tawjiihulkalaam ma ahaba bay dhaheen laakiin arrintaasi laa tashfi lcaliil waa taawiilaad nunuska ay kaga baxsanayaan weyaane arrintaasi way haysataa marka qadiyadda taasaan kaga baxaynaa <clears throat> waan saasaan ku dhaafaynaa sababta waxa weeyaan dee ishkaalba kuma jiraba ilaa ciddii odhanaysa kalaamka ilaahay waa qadiim mooyaan waana qadiyad faasida oo marka asal kalaam hadii loo jeeda waa sax lakiin afraadiisu xaadid ma noqon karto taasi waa qalad waana masalo kutub caqiida lagu daraaseeyo waxaa kaloo inoo hadhay inaan isdultaagno khitaabu sharci xukunka sharciga marka la tacriifinayo usuuliyiintii fuqahada waa isku khilaafaan khilaaf laakiin weyne kama dhexeeyo fuqahadu waxay idhahdeen khitaabu sharci marka la leeyahay khitaabka laftiisu maaha bay idhahdeen xukun sharciya waa raadka ka dhashay idhahdeen ee waajibnimada iyo xaaraamta iyo makruuha iyo sow aartii ka dhalanaysay maaha taasaa xukun sharciyaabay leeyihin usuuliyiintuna waxay leeyihin khidaabka laftiisaa xukun sharciya nafs alaaya aqiimu salaata nafsa aqiimu salaata xukunkii sharcigahaa bay leeyihin saasoo kale wax khilaafahoo aaroo ka dhalanayaana ma jiro sababtoo a ah qaarna waa raadkiin bay leeyihiin qaarna maxay idhaahdeen raadkii maahee waa khidaabka laftiisa waa khitaabka laftiisa oo waa ku wadhahda e, shuraaxdu xagga xaqiiqadana way iska waafaqsan yihiin xagga ictibaarkana way ku kala tegsan yihiin oo usuuliyiintu waxay eegayaan masderka hadalka uu ka imanayo oo khitaabka laftiisay eegayaan kuwa kalena aarta iyo midhaha unbay eegayaan marka waxaa kaloo laysku khilaafaa e, arintan waxaa ka dhasha magacowga usuuliyiintu waxay dhahdaan iijaab iijaab bay dhahdaan iyagu idan iyagu waa ficil waa hadalkii laftiisii weyaan waa aayadda lafteedii khitaabka laftiisaba xukun sharciya idan wujuub ma odhanayna bay hahdeen waajibna kama cabiraan maxay ka cabiraan iyagu iijaab fuqahaduna maxay ka cabiraan wujuub iyo iyo waajibba way dhahdaan khilaaf saasoo u dhexeeyaana ma jiro waa arrintu markaa waxa way isku dhowdhowda wajhulxasrigaan uga gudbaynaa waa wajhulxasri mise waxaynu aqsaam ulxukmi takliifi baa inoo harsan sax markuu inoo tacriifiyo xukunkii sharciga ahaa aqsaamtiisiibaa inoo hadhay idan aqsaamtaasi waa inay tacriifka wada gasho yanqasimu alxukmu takliifiyu xukunka takliifigii wuxuu u qaybsamaa ilaa hamsati aqsaamin shan qaybood wahiya alwaajibu waa waajibkii walmanduubu iyo manduubkii mustaxabna waa la ydhahda tacaariiftooduna waa inoo soo socota de mid kasta mabxad gaaruu kaga hadli doonaa uu ku sheegi doonaa walxaraamu xaaraamtii walmakruuhu shaygii karaahiyada ahaa walmubaaxu waa han soo maaha waa hantaa wey xukunka takliifiga aqsaamtiisu waa intaa khidaabka sharcigiihina ee ficilka addoonka ku tacalluqaana intaasuu soo galayaa wa wajhu lxasri wuxuu hadda samaynayaa shantaniba inuu dhexgeliyo tacriifka iqtidaha afar baa gali takhyiirkuna maxaa soo gali mid wa wajhulxasri koobidda wejigeedu waxa weeyaan lagu xasrinayo fii haadihi alaqsaam aqsaamtani oo macnaha wax kale aanay ku jirin shantaa un inay yihiin in shantaa un lagu xasriyo wejigu waxa weeyaan ana kelimata iqtidaa kelimadda iqtidaa macnaheedu waa maxay baan nidhi alab kelimaddaasi macnaaha aalab macnaheedu waa dalab idan dalabkiin baa la eegayaa fain kaana alabu lilficli haddii uu yahay dalabku lilficli ficilka la dalbaya jaasiman alab jaasima macnaha waxa w waa dalab go'an wey kama tegi kartid wey inaad qabato maahine fa huwa alwaajib kaa maxaan odhanaynaa waajib baan odhanayna waayo waa dalab jaasima ifcal aqiimu salaata wa aatu sakaata waa dalab jaasima wey wax ka sarfinayaana aan la waajibnimada wain kaana hadduu yahay kayra jaasim dalabku haddaanu khayra jaasim ahayna fa huwa almanduub macnaha ilow ilow samee maaha haddaad ka samayso ajri baad ku leedahay haddaad ka tegtana dembi kuma saarna dalabkan jaasim ahayn kaasina waa manduub wain kaanad muxuu soo jeestay markaa kaasi waa ficilkii tarkigii idan tacriifka marka hore waxa layna soo yidhi almutacalliqu biafcaali اlmukalafiina ficilna ma waxa la qabta un baa la mise waxa laga tegaana wuu soo galaa tusaale ahaan shay xaaraamaad aragtay kabacdi waxaad ogaatay shaygan inuu xaaraam yahay waad ka tegtay miyaanad ajri ku lahayn waad ku leedahay xukunkii sharciga ahaa munahay waa xukun sharciya laakiin ficil maad qabanba ficilba lamaad iman waad ka dhaqaaqdu halkay markaa ficilka ka soo galaysaa ya tarkiga ka tegidda ficila waa saas weeye waa kii lahaa kowkabu saadica ah, watarku ficlu fii saxiixi اlmadhabi tarkigu waa ficil haddii kale afcaal haddii la ydhaahdo tarkiga haddii laga tego dee waxa weyaan karaahiyadii iyo xaaraamtii way ka baxaysaa meesha idan iyagu waa ka tegidun waxa lagugu kalifay waa inaad ka tegto labana waa samayn midna waa ikhtiyaar marka tarkigaa tegiddaa ficila lafteedu idan waad ka tegtee iyo ficil marka waa inaad saa ula socoto wain kaana ayra jaasim bu dalabku hadduu ayra jaasim yahayna fahuwa اlmanduub wain kaana alabu haduu yahay aalabu dalabku hadduu yahay litarki ka teginta la dalbaya ka tegid baa la dalbaya jaasiman mid jasmi ah oo la go'aaminaayo ka teg haba samayn wey fahuwa araamu waa xaraam wain kaana ayra jaasim macnaha hadaad ku dhacdo haddaad ka tegto ajri baad ku leedahay tacriifkiisu inoo soo socda laakiin haddaad samayso dembi ma lihid idan tegiddu ma jasmiba may jasmisan tahay mayma jasmisna ka tegitaankan waa ka teg waa lagaa dalbaya inaad ka tegto waa lagaa dalbaya laakiin ka tegiddu maaha shay jaasim ah ee haddaad samayso dembi kuma lihid wey haddaadse ka tegto ajri baad ku leedahay muxuu noqonaya markaa kaasina fahuwa almakruuh waa makruuhiiyo karaahadii afar buu halkaa ku sheegay waxaa dhun marka takhyiirkii wain kaana alkhidaabu liltakhyiir khidaabku hadduu markaa wax weyn uu takhyiir yahay mubaaxa qaar baa yidhi kuma jiro axkaamta sharciga kuma jiri way ka saareen laakiin qowlka raajixa ee usuuliyiintu u badan yihiin mubaaxu wuxuu ku jiraa axkaamta takliifigaa ee shanta ah qaarna way ka saareen oo waxay idhahdeen kuma jiro koley wujhatu nadarkooduna markaa waxweyaan daciif ma aha wain kaana alkhidaabu liltakhyiir khidaabku haddii markaa waxa weeyaan uu ku dooransiinaayo shayga samayntiisa iyo samayntiin la'aantiisa ka tegitaankiisa oo samayntiisana ajri aanad ku helaynin ka tegitaankiisana wax wax dembiya aanad ku lahayn oo ay isku mid yihiin samayntiisa iyo ka tegiddiisu tusaale ahaan qofku halkan intuu ka dhaqaaqo halkaa iska tagoo kale ama dibadda u baxa haddii laakiin ulajeedada irtibaad kale ay ku xidhan yahay ficilkaagaas oo mubaaxan inaad ml inaad imika wax cunto ama aad wax cabto oo kale waa mubaaxa iska mubaaxa tarki iyo dalab midnaba lagaama ka tegitaankiisa samayntiisa midna lagaama dalbayo haddaad se ulajeedada aad wax cunaysa ay tahay litaqwiyati alcibaada oo kale idan kolkaa ma wuxuu noqonayaa ajri maanad ku lahayn ajri baad ku leedahay marka laa lidaatihi baa laleeyahay daatadiisa maahee tacaluq kalaa ku jira shay kalaa la xidhiidhay marka laakiin daatadiisa laga hadlayo wey marka lagu leeyahay tegitaankiisa iyo samayntiisa waa iskugu mid marka lagu leeyahay waa marka daatadiisa laga hadlayo ee aan la eegaynin amar kale oo ku xidhiidhsan wain kaana alkhitaabu litakhiir fa huwa almubaax kaasina maxaa la idhaahdaa mubaax idan aqsaamta ee xukunka takliifiga markuu intaas inoogu xasriyey inoogu koobay ayaa halkan waxa uu ku sheegi doonaa waajibkii oo ka ugu horeeya <clears throat> tacriifuhu iijaab iyo waajib waajibka waataan idhi waxaa adiyo jeer ka cabira fuqahada iyo wujuub iijaabna yaa ka cabira baan idhi usuuliyiinta tacriifuhu tacriifkiisa halkan uu yidhi sheekhu tacriifuhu waxaa lagu naqdiyey tacriif ma aha ee waa rusuumaat waa min baabi rusuumaat oo waa ka loo kala qaado rasmi iyo xad xadku waa shayga maahiyadiisa in la cadeeyo tusaale ahaan haddii lagu idhaahdo waxaad noo tacriifisaa defter ama buug oo kale tacriifi haddii lagu idhaahdo oo aad tidhaahdo waxa weeyaan waxbaa lagu qoraa ama waxbaa laga faa'iidaystaa buuga shayga xaqiiqadiisii maad sheegtay mise amartiisii iyo faaidadiisii baad sheegtay faadadiisi iyo amartiisii baad sheegta faa'iidadiiyo amartuna ma aha baa xadka kuma jirto waayo xadku maahiyada shaygu caddeeya waa min baabi rusuumaad rasmi baa la rasmi ma aha xad xad kaamila maaha xadka deftarka waa inaad waa inaad waraaqahan iyo wuxuu ka kooban yahay aad sheegto markaanbaa tacriifisay maahiyadiisaa tacriifinaysa marka ayaga halkan laba tacriifku sheekhu ku sheegay labada tacriif labaduba waa rasmi ee tacriifka saxda ah ee maahiyada caddaynaya ayaan markaa sheegi doonaa kanaanan ka horaynayna tacriifuhu huwa luuqatan luuqa ahaan waajibku allaazimu waa shayga laaimka ah waa shay ku laazimay wey kaama hadhayo ilaa inaad samaysa mooyaane waa laazim kamaa yulaqu sida loogu idlaaqo cala asaaqidi shayga dhacay saaqidkaana waa la assaaqid waa shay soo dhacay marka maxaa looga cabirayaa saaqid dee waajib luuqad ahaan baa imika tacriifinaya assaaqid oo waa kii ahaa nin shaaciri lahaa adaacat bani cawfin amiira nahaahumu can isilmi xataa kaana awala waajibin manaa reerkaasi waxay dabagaleen oy adeeceen markaa nin adaacat bani cawfin amiirin nahaahum can isilmi nabadgelyadiibuu u diidey dagaal oogu ahaa xataa kaana awala waajibin ilaa uu noqday isagu kii ugu horreeye dhaca faidaa wajabat junuubuha ay saqadat idan luuq ahaan waa dhicid laakiin haddana waata la dhaahdo macnaha luuqawiga ah iyo macnaha istilaaxiga waa inuu irtibaad ka dhexeeya iyo xidhiidh idan marka shaygan waajibka inagu ah iyo suquudka maxaa ka dhexeeya kaanahu saqada calayna wuxuu korkaynaga soo dhacay weya oo aanu markaa dhinacna kaaga baxayn ilaa inaad la timaadood samaysan weyan marka xidhiirku waa saas laakiin luuq ahaan waa assaaqidu iyo shayga dhaca ayaa la dhahdaa istilaaxa u gudub wa filistilaaxi istilaaxana huwa waajibku maa waa shay tuwucida tuwucida loogu goodiyey waciidku iyo wacdigu isku mid maaha tuwucida waa waciidoo waa goodi wey waxaa loogu goodiyey ama loogu hanjabay bilciqaabi ciqaab calaa tarkihi ka tegitaankiisa oo tuwuucidadu waa mabniu limajhuul naaibu faacilkuna waa maxduuf bay idhahdeen taqdiirkiisu wuxuu noqonayaa maa tuwucida almukallafu maa waa shay tuwucida loogu goodiyey almukallafu qofkii mukallafka ahaa ee la takliifay waa addoonkii weeye waxaa loogu goodiyey oo loogu hanjabay bilciqaabi ciqaab calaa tarkihi ka tegitaankiisa macnaha hadduu ka tego qabashada waa laga rabaa laakiin hadduu ka tego ayay ciqaabtu imanaysaa ciqaabtaasina <coughs> halkan way dhacaysaa ma odhane waa loogu goodiyey inay markaa waxa weyn aanu ku dhicin waa suurtagal marka maadu waa mawsuulo ay ladii waxaa kaloo noqon kartaa maad ilmasteriyo oo iyadii waxa ka dambeeyaba ilmaster laga keeno maa ayilmutawacadu mutawacadu waa goodiga loogu goodiyey bilciqaabi calaa tarkihi wa qiila waa tacriif kale tacriifka hore iyo intiqaadkiisa waan tilmaami doonaa wa qiila waxaa la yidhi huwa maa waa shayga yudamu la ceebeeyo waxaase ka fiican baa la yidhi in mudaaric laga dhigo maadi maa dumma waayo khitaabka sharcigii dee iminka ma dhacayo hore u dhacay iminkaa la ceebaynayaana maaha horaa loo ceebeeyey marka maa dumadaasaa saxayo ka fiican maa yudamuda sida aynay u noqonin wax iminka la ceebaynayo oo kale maa duma ama maa yudamu waa ka la ceebeeyo maxaa la ceebaynayaa marka taarikuhu kaka tega qofka ka taga waa la ceebaynayaa demi buu leeyahay demiguna waa diddulmadxi ammaantu ka soo horjeeda sharcan xagga sharciga muxuu diidan yahay sharcantaasi wuxuu ka ixtiraasayaa bay idhahdeen caqlan oo waa khilaafan lilmuctasila waayo shayga in haddaad qabato ajri aad ka helayso haddaad ka tegtana aad ceebaysan tahay ma caqligaa laga faa'iidaystay mise harciga harciga oo masladaas waxay ku dhisantahay baa masladii laodhan jiray altaqbiixu wataxsiinu lcaqliyeyn caqligu shayga wanaaggiisa muu gaari karaa iyo xumaantiisa waa masale caqadiya lakiin haddana usuulufiqiga ay kaga hadlaan shaygan inuu xun yahay iyo inuu wanaagsan yahay sharciga maa lagu garan karaa se laguma garan karo muctasilida waxay dhahdaan shayga xusnigiisa iyo qubxigiisuba waa caqli qaar kalena waxay dhahdaan waa sharci labaduba sax maaha baa ladhahdaa laakiin qowlka saxdi waxa weyaan shaygani inuu xun yahay iyo inuu wanaagsan yahay xagga dabciga markaan eegno dabcigaa u mulaa'ima masalan shayga xunoo dhan inuu naftu nacdo oo ay kahato shayga wanaagsanna naftu inay jeceshahay <coughs> taasi waa caqli oo waa lagu garan karaa shayga caqli inuu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay waayo wanaagga dee naftaa jecel soo maaha imikse mid tusaale ahaan aljahli oo kale naftu way kahataa waxa weyaan in qofka markaa waxa weyaan la ceebeeyo oo kale oo caqligaa lagu garanaya aduu muxuu yahay adii kale iskuukaa mid buu noqon lah marka shaygu waa lagu gartaa xumaantiisa iyo qubxigiisa caqliga waa lagu gartaa saasaana xoog badan shirkiga oo kale qubxihi inuu xun yahay caqligaa lagu garanaya welidaa ilaahay subxana wa tacala iyagoo ah kuwii aan lagu soo dejinin xataa kitaab oo ama xilligii fatrada oo nebigii horena markaa muddadiisii dheeraatay kii dambena aanu yiminin wixii shirki ku dhacay mushrikiin waa laodhanaya hadda iyagoon garanaynin waxaan inuu shirki yahay waayo waa inay caqliga ku gartaan xumaantiisa laakiin ciqaabta inay ciqaabi ka ratibanto iyo in samayntiisa lagugu ammaano ma caqligaa lagu garan karaa taa taa sharcigunbaa lagu garan karaa idan tani waa masaladii wey maa yudamu taarikuhu waayo damiga shaygan inuu ceebaysan yahay <clears throat> in macnaha waxa weyan aad ku ammaanan tahay oo xagga ilahi aad kaga ammaanan tahay iyo inaad kaga ceebaysan tahay inaad ajri kaga helayso iyo inaad ciqaab kaga helayso caqli maahe taasi waa maxay taasi waa sharci marka sharcantaa wuxuu ku diidan yahay wuxuu markaa waa ishaaro uu ishaarayo naq u wajahan muctasilada oo iyagu waxay idhahdeen waxoo dhanba waa caqli shaygan xumaantiisa garo caqligaaad ku garan kartaa bay leeyihi haddana haddaad samayso in lagu ciqaabayo caqligaad ku garan kartaa lagu garan markaa taa wixii bay u baahantah haygani inuu xun yahay caqligaad ku garan kartaa laakiin inaad haddaad samayso inaad ciqaab ka mutaysanayso ood ilaahay xaggiisa ka ceebaysan tahay taasi waa sharci wey taas caqli maaha markaa sharcan maxaan odhanaynaa waa naqdan khilaafan lilmuctasilati kuwa odhanaya markaa waxa weyaan caqligaa lagu garanaya wa haada huwa almukhtaaru wuxuu doortay sheekhu kan dambe wahaada tacriifkani buu yidhi huwa almukhtaaru waa ka la doortay lisalaamatihi wuxuu ka badbaadsan yahay min alictiraad laakiin ictiraadka ma badbaadsana bal xadhkan dambe laftiisa waa la ictiraaday waxaana le baa yidhi abibakr albaaqilaani ayaa tacriifkan dambe maa yudamu taarikuhu sharcan tacaariiftana horta mid kastaaba naqdi wuu leeyahay oo mid waxau yidhi maa yucaaqabu taarikuhu maa yucaaqabu taarikuhu xad waa kaas kaa inuuma sheegin oo waa ka la ciqaabayo qofka ka tega xadna wuxuu yidhi maa tuwucida oo waxay leeyihin maa yucaaqabudu waxaa ka dhalanaya in la yidhaahdo dee in la cafiyaa suurtagala inkastoo la yidhi naqdi maaha taasi sababtoo in la cafiyaa waa arrin ilaahay ku xidhan ee inagu xaqiiqadiisu maan sheegayna bilah waa qofka ficilka hadduu sameeyo tegitaankiisa lagu ciqaabayo xaqiiqadu waa saas bay idhahdeen ee in la cafiyo inaan la cafinin arintaasi arrin innaga aynu ka hadlayna maaha bay waa arrin ilaahi subxaana watacaala iyo mashii'adiisa la xidhiidha waana sax alayaxa laakiin maa yucaaqabudaasi ciqaabtaasi maadaama ilaahay subxaana watacaala uu ka dhaafi karo kuna ciqaabi karo in la jesmiye maaha bay dhahdeen laakiin maa yucaaqabu taarikuhu haddii la dhahdo waad jesmiseen ciqaabtii baad jesmiseen kuwa kale lixid maanaan jesminina shaygan xukunkiisii umaan sheegnay ee ciqaabtiisa iyo ciqaab la'aanta in lagu ciqaabiyo iyo in la cafiyaa waa arrin mashii'ada ilaahay iyo iraadadiisa ku xidhan arrin markaa inagu aan baadhaynana maaha bay dhahdeen calaa ayi tacriif waa kaa tacriifkan maa tuguucida bilciqaabi calaa tarkihi waxaa loo yaboohay tuguucidadaasi tacriifkaasi waxa waa tacriifka ugu salaamada badan leh oo xataa arintan ah waa laga dhaafi karaa oo waxa suurtagala ah in laga dhaafo de isaga kuma imanayo waayo waa la ciqaabaya ma odhane muxuu yidhi waa loo loogu hanjabay waciid idankaasi waa kanaa ugu salaamo badan bale kaa kalena waxaa lagu ictiraaday ciqaabtaasi in laga dhaafo oo ilaahi subxaana wa tacala uu ka saamaxo ayaa suurtagala ah. idinkuna waa jasmisiye oo waxaad tihahdeen waa ka lagu ciqaabayo maa wucida biciqaabi calaa tarkihi marka waxaa hadhay naqdi keliyaata muctasiladu ay keeneen oo tacriifkan aan idhi isagaa ugu salaamada badan leh ayay markaa muctasiladu waxay idhahdeen haddii ilaahay uu tawacudo yaqac uu dhacaya taasina waxa weeyaan jahligoodii iyo kala saaridda ayna kala saaraynin wadigiiyo waciidka wadigiiyo waciidkuma isku midba isku mid maaha nagu soo deliishadeen in allaha laa yukhlifu lmiicaad camr ibnu cubayd baaba ka mid ahaa markuu addoonku hadduu dembi galo waa la ciqaabaya ciqaabtaasina laabid way ku dhacaysaa dhaafidna maba jirtaba buuri oo ilaahay cafigiisa muna kaga dhaafi karin may kagama dhaafi karo sawka ilaahay yidhi bui in allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay wacdiga ma baajiyo markaasaa nin taabiciya oo wakhtigiisii noolaabaa ku yidhi xaggii cajaminimadaa lagaa soo galay bu waa cajaminimada waa intaad cajamiga tahay bu haddaad macnaha carabiga garanayso saa maana samaysiin wacdiga iyo waciidku isku mid maha wacdigu waa ballan waa yabooh waciidkuna waa hanjabaad iyo goodi marka xataa dadka waa sidaaba haddaad iminka aad wacdi qof u qabato ballan ood ka baxdo waa ceeb haddaad si qof u hanjabto oo tira waxaasaan kugu samayn ood iska dhaafto mayna sharaf ahayn waa xilmi iyo dulqaad marka isku midba maaha waa laba kala baaba waa laba kala baaba marka halkan iyagu markay leeyihiin maa tuwucida haddii wacdiba hadduu waciidba dhaca bay yidhahdeen la xasala bay yidhahdeen wuu dhici lahaa taasi waxa weeyaan waa wacdiga taas ee waciidka maaha waciidka waana lagu ciqaabi karaa ilahay iraadadiisa subxaana wa tacala ku xidhan tahay uuna ka dhaafi karaa ilahay oo marka waxa weyaan waa arrin iraadada ilaahay iyo doonistiisa ku xidhan iyo marka waxa weyaan arrin xikmadayna inagu garanaynin laakiin asalku waxa weeyaan inuu qofkaasi u ban yaallo ciqaab marka tacriifkaasi waa ka ugu salaamada badan waxay noo hadhay tacriifkan maa yudamu taarikuhu sharcan wahada huwa almukhtaaru lisalaamatihi min alictiraab tan sheekhu le lisalaamatihi min alictiraab waxaa la leeyahay waajibka eh, marka la eego iyo tacriifkani waxaad mooddaa noocan maa inuu waajibkii hoos u dhigay waayo waa marka kala ceebeeyo kategitaankiisa waad ku ceebaysan tahay ee ciqaabi meeshii la keeni waayo waajibkii markaa muxuu noqonaya shay aan qiime lahayn soo maaha saasuu noqonaya midda kale ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim amar amrihii amarkuna yaktadi alwujuub bay dhaha aayadda waxay sheegtay markaa qofka kuwa khilaafaya amarka ilaahay inay laba mid unu ban yaallaan inay fitn ku dhacdo zayq oo qalbigiisa leexiisa iyo inuu cadaab kululi ku dhaco iyo haddana in la dha maa yudamu taarikuhu marka tacriif salaamo leh maaha walow haba idhahda sheekhu wahada huwa almukhtaaru lisalaamatihi min alictiraaf marka waxaan leenahay tacriifka ugu badbaadsani maa tuwucida bilciqaabi calaa tarkihi idan intaa maadaamaan ogaanay waxaan uga gudbaynaa waajibka tacriifkiisa saxda qoranaysaa waxa weeyaan tacriifkiisa saxda ee maahiyada caddaynaya waayo kuwan waa rusuumaad baynu nidhi maa dalaba shaaricu ficlahu alaban jaasiman intaas qoro maa alaba shaaricu ficlahu alaban jaasiman waxaa kaloo la dhahdaa maa dalaba shaaricu min almukalafiina calaa sabiili اlilzaam laakiin waa ka horaa kaa kaafiyay maa dalaba shaaricu maa waa shay dalaba shaaricu shaaricu uu dalbay haddii la dhaa maa dalaba shaaricu maxaa soo galaya dib ugu noqoyga inkastoo inaan tacaariiftiisa qaadanin shantii shayba dib ugu noqo waajibkii iyo manduubkii iyo markaa waxa weyaan <laughs> xaaraamtii iyo makruuhii iyo iyo ibaaxadii dib ugu noqo maa dalaba shaaricu marka laydhaa afar baa halkan ku jira way afartaba maan la dalbin labana tarkigoodaa la dalbay labana maxaa la dalbay ficilkooda afartii halkanay soo galeen midunbaa ka baxaya kee ka baxaya mubaaxii waxaad ujeedaa ibaaxadii ibaaxadii baa ku baxaysa laakiin maxaa soo galay waajibkii wuu soo galay manduubkiina wuu soo galay xaaraamtiina way soo gashay makruuhiina wuu soo galay lababa waa dhan labana ficilkooda la dalbaya labana waxaa la dalbaya tarkiga idan tarkigu waa ficil waataan nidhi midunbaa markaa ka baxsan idan waa in la kala reebade si waajibkii keliyaha ugu soo hadho maa dalaba shaaricu ficlahu maxaa ku baxay shaaricaa dalbayo ficilkiisa baa layidhi xaaraamtii iyo makruuhii waayo iyagama ficilkooda la dalbaya mise tarki baa la dalbaya iyaga tarki baa la dalbaya maxaa markaa meesha inoogu hadhay waajibkii iyo iyo manduubkii soo maaha dalaban jaasiman baa layidhi halkaana maxaa ku baxaya manduubkii idan maxaa meesha ku soo hadhay waajibkiioo keliyaata marka waa tacriifkiisa maahiyadiisa caddaynaya maa dalaba shaaricu ficlahu dalaban jaasiman oo mukalafiinta laga dalbay miaalulwaajibi waajibka tusaalihiisu asalawaat alkhams salaadaha shanta iyo sowmu ramadaan ramadaan soonkeeda waa iska waadix waa waajib waajibaadkii bay ku jiraan hal min farqin bayna alfardi walwaajib masaladan wuxuu kaga hadlayaa farqi muu u dhaxeeyaa waajibka iyo iyo faralka had iyo jeer waxaad maqashaa waajib faral farqi muu u dhaxeeya jumhuur alusuuliyiin waxay qabaan inaan wax farqiga u dhexeeya jirin faralka iyo iyo waajibka wاlfardu wاlwaajibu duu taraadufin wamaala nucmaanu ila takhaaluf nucmaan waa abi xaniifa faralka iyo waajibka buu yidhi ee suyuudi kowkabu saadica waa duu taraadufin waa laba shay oo isku mid un hal shayun bay caddaynayaan nucmaan laakiin wuxuu u iishay buu yidhi waa abu xaniifa ila takhaaluf laakiin abu xaniifa waxaa la socda riwaayatan can imaami axmed imaam axmed adjar muxuu leeyahay laba riwaayadood ama jumhuursulux wax farqiga u dhexeeya ma jiro halkan markaa maslada ku baari doona waxa la masladana khilaaf lafdiya miyaa khilaafku mise waa khilaaf midha ka dhasho qaar badan waxay waa iska khilaaf lafdiya waayo labadoodu waxay isku waafaqsan yihiin faral ama shaygu ku magacow ama waajib ku magacowe in laynaga dalbaayo ficilkiisa saan hadda aan soo sheegnay taa waan isku waafaqsannahay bile laakiin qaarna waxay leeyiin midhaa ka dhalanaya oo hadhow ka tegidda xagga ka tegidda weeye oo waajibka ka tegitaankiisa waa tacriifka ugu wanaagsanaanadaan soo sheegnay uu yidhi waa shayga loogu goodiyey haddaad ka tegto ciqaab faralka haddaad ka tegtase oo takaasul aad uga tegto wax kugu kalifayaa ee ka tegitaankaasina aanu jirin wuu ku gaaloobayaa bay idhahde aggaas markaalaayi xaal waxa weyaan khilaafkaasi wax midho ka muuqda ma jiro laakiin waan qaadanayna uun farqiga u dhexeeya si aan u ogaano ikhtalafa alculamaau culamadu waxay isku khilaafeen fii haada اkhtalafa اlculamaau fii haada waa arrintaa hore macnaa faralkii waajibka fadahaba الshaaficiyu shaafici waxa uu ku tegey imaamu shaafici wa axmed iyo axmed wa ixdaa riwaayatayni axmedu fii ixdaa riwaayatayni buui axmed macnaha e, madhabku kulli maaha waa riwaayadiisa mid ka mida ah. imaamu shaafici iyo axmed iyo axmed waxay ku tegeen fii ixdaa riwaayatayni labadiisa riwaayadood mid ka mida ah, ilaa annahu laa farqa wax farqiga u dhexeeya ma jiro bayna alfardi waalwaajib faralka iyo waajibka lianna tacriifuhumaa waaxid tacriifkoodu waa maxay waa mid oo tacriifka ah hore maa dalaba shaaricu ficlahu dalaban jaasiman ama maa twucida bilciqaabi calaa taarikihi ayay soo hoosgalayaan labaduba marka tacriifku waa mid wax farqiga u dhexeeyana ma jiro wadahaba abu xaniifata abu xaniifa waxa uu qaatay wa axmed fi riwaayat اlukhra riwaayad waa kii jumhuurta la socday riwaayadiisii kale ilaa annahumaa labadaasi waajibka iyo faralku muftariqaani way kala duwan yihiin oo isku mid ma aha wa ana alfarda fardigu aakadu min alwaajib waajibka wuu ka adag yahay oo faralka adag buu yahay wa curifa waxaa markaa lagu tacriifiyey calaa haada haddaan sidaa qaadanay weeyaan tafriiqa oo aan idhaahno faralka ayaa ka awkadsan waajibka wa curifa waxay markaa ay ku tacriifiyeen tacriifkan halka uu sheegayo tacriifkii tacriif sidii waajibkaa ah uuma jeedo ee wuxuu u jeedaa uun daliilka uu ku sugnaaduunbuu inoo cadaynaya macnaa waxaa lagu gartay unbuu jeedaya tacriifta hadda mar labaad faralka uu tacriifinayo uma jeedo wa curifa waxaa lagu gartay calaa haada calaa haada muxuu ujeeda macnaha haddaan qabanno sidaa weyn oo tafriiqa aan qaadanay calaa haada tafriiq oo ishaaruhu tafriiqu ku dhacaya oo aan idhaahno faralkaa ka aakadsan oo ka adag waajibka haddaan idhaahno waxaa lagu gartay faralka inay yidhaahdeen alfarda faralka curifa calaa haada alfarda faralka waxaa lagu gartay calaa haada tafriiq tafriiqa haddaan qaadanno biannahu faralku maa waa shay abata ku sugnaaday bidaliilin qadciyin way kala arinayaan daliilka kala saaraya bay dhahdeen faralku wuxuu ku sugnaaday daliil qadciya daliilkii qadciga ahaa sheekhu ma aanu sheegin daliilka qadciga waxa weeyaan ama waa aayad qur'aana ama waa xadiis mutawaatira ama waa ijmaac sariix ah oo aan khilaaf ku jirin waa saddexdaa baydan saddexdaa hadduu shaygu ku sugnaado waxaa la odhanayaa eh, daliilun qadciyun aayaddu de qur-aanku dhammaantood waa waxa weeyaan waa qadci xadiiskana kee qadciya bay idhahdeen mutawaatirka laakiin waa marka aayaddaa iyo xadiiska mutawaatirka ah xaggii laba dhinac waa inay qadci ka yihiin qadciga dhinac keliya lagama eego waxaa laga eegaa dhinaca hubuudka iyo dhinaca dilaalada hubuudkii waa qadci oo xadiiska mutawaatirkii waa qadci sugnaanshihiisii aayadduna waa qadci laakiin xaggii dalaalada maan laisku khilaafi karin lasku khilaafi kara hadduu xadiiskii mutawaatir yahay laakiin xukunka kutusida uu kutusaya laysku haysto oo la idhaa sidaasuu kutusaya mayna kuma tusaya sidanu kutusaya idan waxaan leenahay xaggii hubuudka waa qadciye xaggee laysku khilaafay baan odhanaynaa xaggii dalaalada xukunka uu kutusayey idan waa inay labada dhinacba ka go'naadaan oo xaggii hubuudkana waa qadci oo la yskuma haysto de waaba xadiis mutawaatiriya aayad qur'aana iyo ijmaac sariixa xaggii xukunka kutusidda kutusayana waa maxay baan idhi waa qadci oo khilaaf kuma jiro oo danni maaha labadaa dhinac marka laga eego daliilkaasi waxaa la odhanayaa waxa weeyaan waa faral tusaale ahaan salaadaha shantu tusaale ku bixin doona wa aqiimu salaata salaada ooga oo tukada idan tukashada salaadu dee waxay ku timid aayadda qur-aanka waa qadci inay nafaraysa salaadana ma waxaa ka taagan khilaaf oo waa dan niman odhanayna oo cidna may odhanaysaa waaqiimu salaata waa loola jeedaa macnaha waxa weeyaan uun wax aan salaada tukashada aan ahayn nooc kala cid ku fasiraysa ma jirta ma jirta mise salaada in loo jeedo oo salaada ku taa qaabkeedii loo tukanay taas waa gaar laakiin salaad ku wajahanta وهكذا نصوص intaas u badan tahay qadcigaas marka waa in labada dhinac uu qadci ka yahay laa shubhata fiihi muxuu ugala jeedaa laa shubhata fiihi shubha waa inaanay ku jirin xagga dilaalada iyo xagga hubuudka labadaba shubha waa inaanay ku jirin وأن الواaجiب waaجiبku ma habta waa ka ku sugnaaday bidliili daniyin dliil daniya fiihi shubhaة dliilka danigiina waa maxay xadiiskii oo khabaru aaxaadka iyo ijmaaca sukuutiga ijmaaca hadhow waan gaari doona ijmaaca waxa jira mid ijmaac sukuuti la oo ma ma qadciba qadci aan ahayn oo lasku khilaafo markaa xukunkiisa ijmaac sukuutigii cid baa markaa odhanaysa hadal kuwii kalena way ka aamusayaan marka ijmaac sukuutiya la dhahdo marka inay waafaqsan yihiin iyo inayna waafaqsanayn buu khilaafku ka taagan yahay oo qaar waxay leeyihin aamuskanay ka aamuseen ma aha calaamad caddaynaysa inay raalli ka yihiin iyo mayna waa calaamad caddaynaysa inay raalli ka yihiin ijmaacaan ku gaadhin hadduu ala ijmaaciisa ijmaac ayuu iman doonaa marka ijmaaca sukuutiga iyo khabaru aaxaadka iyo waxay idhahdeen nas kasta oo hubuudkiisu haba sugnaadee dalaaladiisu ay tahay bay idhahdeen danni dalacadiis waa inay dani tahay intaasina maxaa la odhanayaa waajib baa laga faa'iidaystaa idan intaa laga faa'idaysanayo qadcigu waxaynu nidhi waa aayadda qur-aanka iyo xadiiska mutawaatirka iyo ijmaaca sariixa oo xaggii hubuudkaa ka sugnaadaane xaggii dalaaladana aan la isku haysinin ka kalena muxuu noqonayaa waajibkii waxa ku suganna muxuu noqonayaa eh, xadiiskii khabaru aaxaadka ahaa oan mutawaatirka ahayn ijmaacii sukuutiga ahaa iyo alfaada danigaa dalaaladu ay dani tahay manaa haba qadciba ha noqoto xadiis mutawatiraba ha noqdo aayad qur'aanaba ha noqdo laakiin dalaaladii baa lasku haysta kutusitaanku kutusaya shaygan ayaa markaa waxa weyaan ahayn ayaa maxalu ijmaac aan ahay markaa kaasna waajibnimo ayawaase iyagu ku kala fariyeen waase ku kala farqiyeen wey arinta ayada in xadiiska khabaru aaxaadi loo kala saaro qadci iyo mutawaatir loo kala saarana waxa weyan waa arrin mar dambe xaadid ka timidi wey marka ala ay waa lagu waafaqay oo eh, muctasiladana keenay waxaase ugu horreeyey iyagu sawlajeeday ka lahayna waxay ahayd marka xadiiska loo kala saaro mutawaatir iyo khabaru axaad in haddana hadal kale ka dambeeyo la ydhaahdo khabaru axaadka caqiidada looma xujaysan karo wahaakada halkay socdeen saasay ahayd laakiin taa lagama waafiqin bal khabaru axaadka daliishigiisu wuxuu la yahay uun khabaru mutawaatirka sida loo daliishinayo ku camalfalkuna waa la un keliya inuu ka xoog badan yahay uunbaa meesha jirta oo kana daliil daniya la odhanayo kana daliil qadciya la odhanayo laakiin ku camalfalka ma raadinayso arrintaas iyagu say ulajeedo kale ay ka lahaayeen waana mustalaxulxadiiska waa ka lagu qaato markaa waa sidaas bay dhahdeen bidaliilin daniyin fiihi shubha maxaan odhananaa fiihi shubha shubhadu dhankay kaga jirtaa laba dhan xaggii markaa hubuudka waa dani ama xaggii hubuudka hadduu qadci ka noqdo xagguu dani ka noqonayaa xaggii dalaaladeedin shubhad wata labada dhinac ama labadaba way wada noqonaysaa ama dhan bay ka galaysaa shubha marka ku jirta kalena shubha kuma yeelan jiro wahada huwa almukhtaar buu shaarixu kanu arjaxay مصنف كانوا أرجحوا قات وحولي تعريف إن لك على فرقية مختار بي. لأن معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب معناها اللغة وأكحوا قبين هيبولي معناها واجب كأ آه انتاس وحوقع بيو ربع انتهي أن ديبو ديبنا إنكستو واجب مخير كي وينسوكي آه